رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب كتاب الجنائز جنائز إنه كتاب هي أي هذا كتاب بيان أحكام الجنائز janaa-iskii axkaamteedii caddaynteedii ayuu kitaab yahay janaazisku marka waa baab aad u ballaaran waa islaamkuna uu uga gedisan yahay diimaha kale iyo caadooyinka xunxun uu uga gedisan yahay marka janaazo waxay ku saabsan waa tawqiifi maadaama ay islaamku qaab gaar a ah iyo hanaan gaara ah oo ula yimid wixii marka ku saabsan meydka tartiibiskiisa iyo duugistiisa iyo dhaqidiisa iyo qabriga samayskiisa iyo waxyaabahaas dhan marka waa wax islaamka axkaamtiisa laga qaadanayo ayb hadyiga janaa-iska muslimiintana waa hadyi sidiisaba khilaafsan eh, hadyiga gaalada nasaare iyo yahuud iyo mushrikiin iyo caadaadka kaleo iyaguna dadka caada raac hadyigoodu waa khilaafsan yahay hadyiga islaamka ee janaa-iska kusaabsan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi aktiruu badiya dikra haadimi ladaati yaalo midkii jebinayey sheeg sheegidiisa badiya almowti mowt sheeg sheegidiis badiya rawaahu tirmidiyu tirmidi baa weriye wanasaa-iyu iyo nasaa-i saxaahu ibnu xibaan ibnu xibaanna waa saxiix yeelay xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa inta aan janaa-iskiiba la gaarin ka hor qofka waxaa laga rabo oo waxaa laga raba waa maxay inuu isku diyaariyo maydki oo inta haddaba uu lowlayahay ila mar haddii la dhinto kadib mayd layskuma diyaari kareen inta aan marka la dhimanin ka hor in maydki qofka uu isku diyaariyo ayb see laysugu diyaarinaa marka in dhimashada la xusuusto ayb siyaabaha marka dhimashada lagu xasuusanaa maxaa kamida dadka dhimanaayo in loo tago la booqdo oo sakaraadka saaran dadka dhinta ee muslimiinta in la raaco janaasooyinkooda qubuuraha oo la diyaarto oo lasoo booqdo waxyaabahaas oo dhan marka janaa-iska waxaa lagu xasuustaa meydka mawdkaa lagu xasuustaa haddii marka mowdkii qofka uu xasuustana waxaa ka dhalanaya waxaa layidhaha qisaru lamal yididiiladiisa adduunyada inay gaabato ayaa ka dhalanaysa aana qofka waxa laga rabo alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu faqaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakatiiru minhum faasiquun waxaa weeyaan quluubto waxaa dheeraaday fadaala calayhim alamadu waktigiibaa la dheeraaday dhimashaday xusuuso waayeen adduunyadeed wakti joogeysaana bay naftooda ugu sheekeeyeen markii ay yididiiradoodii ay dheeraatay fadaala calayhim alamadu faqasad quluubuhum quluubteedu marka waa way qallashay quluubtii markay qallashayna jawaarixdii baa faasiq noqotay lamaa fasaqat lquluubu lamaa qasat ilquluubu fasaqat iljawaarixu ibnu kahiir saasoo kale yii marka muminiinta marka waa looga digay taasoo kale inay soo soo marta nebigana waa kii cabdillahi bin cumar ku yidhi kun fi dunyaa kaanaka gariibun aw caabiru sabiilin adduunyada waxaad ku ahaataa mid e, e, musaafira ama marka mid e, jid goynayo ariib ama mid musaafira nin aan dalkiisi joogin ama nin musaafira adduunyadii ku noqon marka mawaaqiftaasa qofka waxyaabahaas marka iyo qur-aankii uu akriyo ayaa waxyaabaha marka laysaga ilaaliyo waxyaabaha dhimashada lagu xasuusto qur-aanka oo la akriyaa kamid a ah, axaadiidta rasuulka oo la akriyaa lala noolaadaa kamid ah iyo waxyaalihii hadda aan soo sheegayn ayaa mid ah lidaalika nabiga calayhi salatu salaam markii la weydiiyey man akyasu nnaas dadka yaa ugu caqli badan markii la yidhi wuxuu yihi rasuulka sala allahu calayh ali wasalama eh, wuxuu ku tilmaamay aktaruhum dikran lilmowti waisticdaadan lima bacdahu kan uga xasuusashada badan mowdka ugana uguna diyaargaroow badan dhimashada ugu diyaargaroobis badan ulaaika alakyaasu ulaaika alakyaasu ulaaika alakyaas nabiga saasuu yihi sala allahu alayh ali wasalam dadka marka kuwaasaa ugu fiicfiican nebiga laftirkiisa maalin xadiid ibnu maaja uu werinayo wuxuu soo maray dad meel ku tuursan markaasu wuxuu yidhi calaa calaama ijtamaca haaulaai dadkan maxay u kulmeen markaasa waxaa la yidhi calaa my calaa qabrin yaxfuruunahu qabri ayay qodayaann qabri ay qodayaan dadkan meesha ugu aruursan yihiin markaasuu nebiga uu soo degdegay bara ibnu caazi baa xadiidka warinaya ibnu maaji uu ku sugan yahay waa saxeex waa soo degdegay nebiga ilaa uu qabrigii geeskiisii uu yimid fiiriyey faballa saraa min dumuucihi caradii ayuu qooyey ilintiisiiba caradii qoysay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam markaasu wuxuu yidhi ay ikhwaanii bimidli hada alyawmi fa acidii waxau yidhi maanta oo kale maalintan maanta oo kale a ah u diyaargarooy waanadiisna intaas ay ikhwaanii limidli hada alyawmi faacidduu maantoo kale u diyaargarooy qofka daalib cilmiga ah inay ka maqnaato isaga weliba waa shume qofka daalibu cilmiga ah in geerida maskaxdiisa ay ka maqnaato leyla nahaarna oo axaadiis akriyo iyo qur-aan akriyo waa mushkilo aada u daran wa ilaahian ka magangelaya subxaana wa tacaala marka dhimashada xusuusteeda in la badiyo lagu dadaalo wax badan ayay kaa saacidaysaa wax badan oo badan weliba kulamaa korka qalbigaagu ay ka maqnaato dhimashana kulamaa waxaa weeyaan faasiq ah fisqi wuxuu kuu jiraa intaad geerida ilowsan tahay xadiidkii hadaaya markii la fiiriyo aayadda marka la fiiriyo macnahaasaa kasoo baxaaya lidaalika gaalada marka islaamka hadigiisa waxay tahay mar walba in dhimashada la xusuusto qabriga inaan la qurqurxinin si loo xusuusto meeshaas in qofka caradaas uu gelayo hoosteeda eh, meydka in gacan inta lagu qaado waxaan maryaha la kor saarayo aan la kor saarin oo lagu sharsharsan qofkii meesha ku jira la arko marka eh, qubuurtii oo la ziyaarto qur-aankii oo la akriyo geeridii oo laga sheekaysto waxaasoo dhan marka waxay keenaya laakiin umamka kale sida gaalada oo kale geerida in laga sheekeeyo ma jeclo marka qubuurna e, e, ma ziyaartaan uma booqdaan hadiisu si sharciga uma booqdaan oo fiican e, qur-aanna maba aaminsana gaalada marka in la saaro faaruqaa ah dhaqanka noocaas oo kale akiruu badiya dikra haadihi ladaat macayaal kii jebinaayey sheegsheegistiisa badiya ay almowti mawt sheeg badiya marka majaalis dadka waxaa la rabaa marka in dhimashada iyo wax ka dambeeya laga sheeka rawahu tirmidiy wanasa-iy ibn xibaan xadiidka ibn xibaan ayaa saxiix yeelay tirmidina waa xasaniye dabcan waana xadiid marka eh, ah. saxiix ah shawaahidiisa saxiix noqonay wacan anasin radia allahu canhu qaala anas waxaa laga wariyay inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi laa yatamanayanna weli waxaan ku dhex jirnaa geerida ka hor wixii ahaa laa yatamanayanna yaanu tamaninin oo tamaninin axadukum midkiin almowta geeri iyousan tamaninin lidurin liajli durin dhib dartiis yanzilu bihi kusoo degay dhib la soo darsay oo kusoo degay ama nazala bihi dhib kusoo degay dartiis yaanu mowt la tamaninin allamaan iska dhintay oosa dhihin fain kaana haddii uu yahay laabudda mid loo hortila-yahay oo qasab ay tahay inuu geeri uu tamaninayo fain kaana haddii uu yahay laabudda mid loo mid laabud a mutamaniyan inuu tamaninayo falyaqul ha dhaho haddii ay qasab qasabtaho loo hurtila yahay inuu mutamani noqonayo tamaninayo falyaqul ha dhaho allaahuma yaa allahu alla waxyini inoolay maa intii kaanat ilxayaatu noloshu ay ahaatay ay tahay khayran lii mid aniga khayr badan watawafanii ilaahu i oobso idaa kaanat ilwafaatu geeridu haddii ay tahay khayran lii mid aniga khayr badan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim ba xadiidkan soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa jiro kugu timid iyo maal kaa baaba-ay ilmo kaa dhintay oo kaleo badan iyo darteed inaa waxyaaba noocaas oo kale inaad adig anamaan iska dhinta inaad tiraahdid lama rabo ood geeridii tamanisid lama rabo fiiri xadiidka hore geeri inaad xusuusato waa la rabaa laakiin inaad soo degdegsato adee lama rabo kii ilaahay kuu qoro iska sug xasuusnao laakiin adee middaas iyadoo awalba wax wax loo socdo waqti dheerba aysan kaa xigin marka xadiidkan labo eh, taqyiidba waa ku jiraan xadiidkan nahyigiisa laba shardi ama laba qeyd ayaa ku xiran qeyd xadiidkaaba caddeeyeyba mid kalena axaadiid kalea laga fahmay mid waxaa weeyaan laa yatamanayana axadukum almowta lidurin yanzilu bi dhib ku yimid dartii yousan geeri u tamaninin dhib adduunye waa dhibka u sheegaya dhib adduunye waa xadiidku waxa uu sheegay leanna jamaaco badan oo salafka mid a ah ayaa waxay ku xambaareen xadiidkan dhibka adduunye dartiis qofku inuu geeri u tamaniya in la diido waxaa la reebay inay tahay adduunyo dhibaatadeed darteed inaad geeri u tamaniso adiga laakiin haddii la helo dhib aakhiro darar diini ah hadduu kugu imaanayo waxaa weyaan marka waa banaan tahay markaas in la tamaniyo nacam <clears throat> taana marka de waxaa u daliila aataar aada u fara badan oy kamid tahay xadiid marka eh, eh, riwaaya ibn xibbaan uu werinayo isla xadiidkanba ah laa yatamanayana axadukum lmawta lidurin nazla bihi fi dunya midkiin yaanu tamaninin geeri lidurin liajli durin dhib dartiis nazala bihi kusoo degay isaga fi dunyaa bisababi dunyaa fiidan sababiye saasay culamadu ay dhaheen fiidan bimacnaa asababiye ay bisababi dunyaa adduunya darteed yaan u tamaninin marka xadiidkan marka riwaayada ibn xibaana lagu fasira kan waa mutlaq riwaayada ibn xibaanna waa mufasiro waa taqyiiday sameyn jamaaca asxaabta kamidana waa sameeyeen muwada maalik waxaa ku sugan cumar inuu yiri radia allahu canhu allahuma kabirat sini ilaahu sanadeeda waa weynaa nacam wadacufat quwatii xoogeygana waa daciifay wantasharat raciyatii dadka aan anigu mas-uulka ka ahay oon xukumana waa dhulkooda waasaco siin noqona maalinba maalinta ka dambaysa waa waa waa waa meelo meesha aan ka talinayo iyo raciyadeedu waa badanaysa adduunkay ku faafaysaa leanna cumar ciraaqeyn isaa qabsada kuufa iyo basra kaa weynaada marka dhulka dadar marka raciyada kulama ay badatana kulama mas-uuliyadda ay aad badanaysa kulamaa mas-uuliyaddu ay aada u badanayso marka wuxuu yidhi haddaba saas maadaama ay intaa jirto faqbidnii ileyka ilaah xaggaaga iyo io oobso uu tamaniye laakiin dhif adduunye uma tamaninin uma tamaninine amaa mas-uuliyadda wax kaa soo gaaraa beri aakhiro aakhiro u cabsana ah, marka waa kaasa cumarna uu saas u yeelo iyo asxaab kaloo fara badan riwaayada ugu sariixsanta waxay tahay xadiidka mucaad ee abu daawuud oo wariyey xaakimna uu saxiix yeelay ee uu yidhi salaadaha gadaashood yacnii inuu yidhaahdo wa idaa aradta biqowmin fitnatan fatawafanii ilayka hayra maftuunin ilahu haddaad dad fitno aad la doonto anig i oobso anoon maftuun ahayn waa kaas marka iyada waxaa ku jirta marka in geeridii la tamaninayo khulaasada marka waxay tahay haddii adig aakhiradaada shay ku saabsan darteed aada geeri u tamaninaysa waa banaan in la tamaniyo xadiidku marka wuxuu muqayad ku yahay addunyada marka dadka isdila iyaga xaalkooda meel qaba min baabi awlaa dadka intaysa dhimanin kahor dhimashada soo degdegsanayo intay adduunyada ku wareeraan xeerka bacdi markay wareeraanba marka ama dabaqyo korkood iska soo tuuraayo ama ama marka isdaldalaayo ama suncadaayo ama isgubaayo ama ilaa dalik waxaas marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay marka qofka inuu naartana ee man taxasaa suman ninkii sun cabo oo isku sumeeyo faqatala nafsahu naftiisa dilo fahuwa fii naari jahanama yataxasaahu jahanamuu ku cabaa sunti khaalidan mukhalladan fiiha abada marka taa iyado lama rabo taa sharcigu wuxuu diidaa dhibka ku inaad geeri baritaan la diidaya in isdisho intay joogtaa marka hoogmadii waa waxaa la diidaya waxaa kaloo xadiidka lagu qeyda waxay tahay in geerida laftirkeeda la tamanin karo sababkii hadda sabab aakhire aan ahayn loo tamanin karo laakiin waa haddii ducadan la akrisanayo waa banaanta haddii ducadan qofku intau geeridii tamaniyo oo allahuma axyinii idaa maa kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii idaa kaanat alwafaatu khayran lii hadduu dhaho nahyiga ma soo gelayo laana ilaah u tiiriye xadiidkan labaas oo kasoo gelaa qeybka dhibka dhib adduunye waay hadii waxa la reebay in geeri lagu tamaniyo midda kale waxa la reebay waxa waaye inaad adduunye dhib kugula soo gudboonaaday geeri aad u tamanisid adoon sidaan dhihin ducadaan akrinay laakiin haddaad ducadaan sheegto ma soo gelaysid xadiidka leanna xadiidka manduuqiisaadba ku dhaqmaysaa markaas labadaas marka taqyiid baa ku jira xadiidkan mutafaqun caleyhi bukhaari muslim ayaana soo saareen xadiidkan ayb ibnu xajarna fatxulbaari uu ku sharxay juska tobnaad boqol soddon iyo saddex ayb wacan buraydata radia allahu canhu waxaa laga wariyey bureydata bn lxusayib can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal uu ka warinaya isaguna almu'minu mu'minka yamuutu waa dhimanayaa bicaraqi aljabiini dhafoorkiisa dhididkiisa ayuu ku dhintaa almuminu muminka yamuutu wuxuu ku dhintaa bicaraqi ljabiini dhafoorkiisa dhididaayo dhafoorkiisa dhididkiisau ku dhinta yani halkaas usoo dhintaa muminka qofka muminka isagoo dhan dhidid uu ka da-ayo rawaahu halaaatu saddexdii baa werisay nasaa-i tirmidi nasaa-i ibnu maaja wasaxahu ibnu xibaan xadiidka ibnu xibbaanna waa saxiix xadiidkani soo marka waxaa laga qaadanaya waxaa weeyaan laba macnaa lagu fasaxay macnaha waxaa weeyaan qofka mu'minka ah sakaraadka mashaquu kala kulmaa mashaqadii marka iidid yaa laga cabiray ilaa qofka marku dhibaa u mashaqoodo waa dhididaa dabcan marka kullama u marka saa u dhidido ou dhibaatoodo dembigii waa tamxiisu dunuubka dunuubtiyaa laga miira laga nadiifina ilaa isagoo nadiifu u tegaa qofka muminka ah marka waa calaama min calaamaati xusni khaatima khaatimo wanaag calaamadeeday kamid tahay qofku inuu muddo iska sakaraad ahaado nabigana sala allahu alayh wali sala si aada u daran u sakaraaday bukhaari caaisha radia allahu canha xadiid bukhaari kusugan waxay tiri nebiga waa sakaraaday kadibkiisna cid aan sakaraad uga naxa maba jirtay yani midkii aan nebiga ku arkay a igu filanayd ay leedahay oo aad u nebiga u sakaraaday sala allahu alayh ali wasalam markaa ilaa marka qaar intoo maro wejiga saarto markuu ku caburo waa iska qaadaya mara marka sakar mu'minku saasuu ku dhintaa mawtulfaj-ada marka waa xunta iyadana qofki inuu soo iska socdo dib iska dhinta markiiba waa xunta siyaabo badan oo xunta dardaaran la-aan yani iyadoon dadkii marka talqiin fiican uusan helin laa ilaha illa lahudii qofkii u laqina laha inuu sahilo waxyaaba badanay leedahay marka laakiin dadka hadday iska jaahilin yihiin waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan qofkaas ilaaha jecel sakaraadba lama marsiin bay kuleeyahay laakiin cagsi baa ficnaanta iyo xumaanta laguma ogaado caqli iyo ra marka waxaa kaloo macnaha labaad xadiidkan lagu sharxay waxaa weeyaan turbushti sida uu sheegaayo wuxuu ku sharxay in loo jeedo almumin muminka yamuutu waa dhimanaya bicaraqi iljibiil dhididkiisa waxa uu soo shaqaysto xalaal s u cunaayo uu ku dhimanay yani waxaa weyaan sow xalaal meerad u yahay u socdo u socdo uu kufaayo sababka u xalaal u xalaal meerana ayu geerida saas u gaara laakiin macnaha horaa loo gadan yahay taa marka calaamaad xusnulkhaatimay kamid tahay marka calaamaadka xusnulkhaatima sidoo kale waxaa ka mid a ah camal saalixa qofka in loogu khatimo soo markaas camal saalix ka baxay xajuu kasoo noqday salaadou ka baxay qur-aan akrisuu ka baxay waa soomanaay waa dhintay afurka camal waxyaabahaasoo dhan marka calaamad xusni khaatim xadiid eh, ibn xibaan uu werinayo wuxuu ahaa ilaahay addoon adou jeclaado eh, casalahu markaas asxaabta waxay yidhahdeen nebiga wamaa casalahu maxaa maxaad ka wadaa ereygan markaasu wuxuu yidhi waxaan ujeeda waxaan ka wadaa in salaad gadaasheed ou dhinto sadaqo gadaasheed ou dhinto ilaa aakhiri ma qaal sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo nebigu yidhi sidoo kale qofkii loogu khatimo salaad dakhala aljanna qofkii loogu khatimo soon dakhala aljanna qofkii sadaqa loogu khatimo dakhala aljanna ilaa aakhirihi marka camal saalixa qofkii ku dhinto soo ugu dambeeyo waa waa khaatimo fiican waxaa khaatimada fiican iyadana lagu daraa sidoo kale qofka inuu habeen eh, jimca inuu dhinto ama yoom jimca u dhinto maxaa xadiidka waxau ahaa anas iyo ay werinayeen iyo keyrkiis duruq badanna ku yimid bijamiici duruqihina saxiix ku ah sida sheekh alalbaaniga uu saxiix yeelay kitaabkiisa axkaamuljanaa-iska uu xasaniyey eh, wuxuu ahaa maamin muslimin yamuutu leylat ljumca aw ywma aljumca muumin muslim muslim ma jiro dhimana maali habeen jimco maalin jimco ilaa waqaahu allahu min cadaabi lqabri cadaab lqabriga ilaa ka korina marka waxyaabahaas oo dhan de waa calaamaad xusni khaatimo khaatimadan hadda dadku waxaa weeyaan aaday u cabsi gelinay hadii qofka uu feeriyo culamadii hore waxay dhihi jireen marka axaadiidta yani sida looxul maxfuudka waxa ku dhigan ama adiga marka caloosha hooyada aad ku jirtay malagga afartii kelmadoodo la amray waxaa ku jirtay shaqiyun ow saciidunaa ku jirtay sida kitaabkaas oo uga oysiiyey dadka awliyada ilaahay ah wax uga oysiiyey ma jiray dhihi jireen dadka ilaahay yaqaana caarifiinta ah kitaabkaas soo uga ooyeysiiye oo uga baqdin geliyey wax uga baqdin baqdin geliyey ma jiraan maxaa yeele maxaa ku taala xadiidka rasuulka muxuu leeyahay xadiidka ibni mascuud wuxuu leeyahay qofkiin marka ina axadakum yacmalu bicamali ahli ljanna xataa maa yakunu beynahu wabeynha ilaa diraac fayasbiqu calayhi lkitaab fayacmalu bicamali ahli nnaar fayadkuluha isagoo ninka u dadaalayo oo jannada ilaalisiraa isaga jannada taaq aaba udhexayso kitaabkiisaa gadoomaayo aa ka hormaraayo camal ahlu naaroo samaynaa waa ku dhimana meeshaa loogu khatima naartiiu gelaa kii kalena camal ahlu naar soo uga shaqaynayo dhow camal ahlujanna sameynaa jannaduu galaa inama alcamaalu bilkhawaatiim wey nebiga sala allahu alayh ali wasalam marka taas dayaa og waayo mid adiga aada noqon doonto mid walbaa marka hadda xaaladda uu ku sugan yahay hadday u fiican tahay welwalaa ku jiro berri xaalkaada soo noqon doonaa diintaba ka daciifi doontaa yani welwalaa gelaayo kii fiicnaayna ma fiic waa kii fiicnaayna ma haysto kalsooni kii eh, aan fiicnayn hadda maba fiicna isaga marka khaatimada waxay khaatimada waxay u baahan tahay deeldeel uma baahan in aada looga fiirsaday u baahan tahay waxyaabaha suul khaatimaha keenan waxaa kamida dembiga laftirkiisa waxaa kamida waxyaabaha suul khaatimada keeno suxbat alashraar dadka sharta badan oo lala saaxeeyo meel xunay marka dambe ay ku dhigayaan waa ogtihiin abu aalib nebigaa u yimid dacwo u sheegay yaa camu qul laa ilaha ila allah dheh yii markaasu wuxuu yidhi abuu abujahal agtiisa fadhiyey markaasu abuu jahal wuxuu yidhahdaa isaguna eh, atargabu can diini cabdilmualib cabdilmualib diintiis maamaa nacaysaa nebiga intaanu ku celiya ayagoon intaanay ku celiyaan markii dambe waxuu ku dhintay huwa calaa diin cabdilmualib diinta cabdilmualib uu ku taaganya ninkaan aa ujeedi sidii nafta uga tag yaa khaatimadiisa inay halaawdo sabab u noqday suxbat lashraaf baynamaa ninkii wiilkii yahuudiga ay nebiga ugu yimid xadiidkii bukhaari ku sugnaay nebigu waa adeegi jiray waa u yimid nebiga markaasuu yihi qul laa ilaha ilaa dheh yaa gulaam qul laa ilaha ilaa dheh aabihiisuu fiiriyey adic abalqaasima kasooayaa kasoo faa markaasuu ashhaatay nebigu wuxuu yihi sala allahu alay ali wasalam alxamdu lilahi aladii anqada hada min annaar marka qofka suxbada fiican marka mar walba kula jiro haddaad khalad samayso waa kuwaalina haddaad wanaag samayso waa kugu dhiirigelina laakiin suxbat lashraar haddaad leedahay su-ulkhaatimi ay leeyihi de macaasidana waxay leedahay iyadana inay kugu dhegto marka dambe say kugu dhegantahay kugu dhegantahay marka dambe inaad ku dhimataba adigoo weli eh, tawxiidkiiba lagu karsii way marka waxyaabahaas eh, o dhan marka wixii usulul khaatimo keenan in lagu dadaalo wixii usulul khaatimo in laga fogaayo muhimadu intaas wacan abi saciidin waabi hurayrata radia allahu canhuma qaala waxay dhaheen abi saciidin iyo abu hurayraba qaala rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi laqinuu mowtaakum dadkiina dhimanayo u laqina laa ilaaha ila allahu u laqina rawaahu muslimun waarbaca muslim iyo afarti baa wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanaya isaga qofka meyd qof dhimanaa soo kor joogsado waxyaabaa laga rabo waxaa ka mid a inuu u laqino tawxiidka si ou tawxiidka ugu dhintay lanna xadiidkii mucaadi ibni jabela waxau ahay man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allahu man kaana aakhira kalaamihi laa ilaha illa allahu dakhala aljanna laa ilaha illa llahu qofkay warkiisa ugu dambayso jannadou gala bimacnaha waxaa laga wadaa ninkii war oo dhaho adduunyada uga baxo warka ugu dambeeya laa ilaha illa allahu ay noqoto hadal kale uusan uga dambeynin taas jannadou gala dhabna ay ka tahay raba marka siday taas u dhacdaa marka waxaa la leeyahay ha loo tago dadka dhimanayo halla halla haloo laqino tawxiidka marka haddii ilaahay haleeshiiyo marka hadduu awel ku noolaa jiray kelmadda hadduu awel ku noolaayo waa qabsanaa sida ilaahay marka eh, asbaabtii ilaahay looga bartayba ay tahay qofkii kalena waxaa weya waa ka wareeri sidaas daraaddeed waxaa jirtay in abu zurcat araazi tarjamadiis waxaa lagu sheegay in ay markuu dhimanayo ay yiraahdeen abuu xaatim iyo kale maxamed ibni muslim ibni waara inay u yimaadeen oo yiraahdeen eh, abuu zurca aan u laqinna tawxiid waa dhimanaya markaasaa ah, nin walbaa wuxuu yidhi abuu zurca inaan tawxiid u laqinno waa ka xishoonaynay nin laga heybeysto ahaa abuu zurcat araazi markaasaa ah, waxay yidhahdeen laakiinse xadiidka ay ku jirto man kaana aakhiru kalaami aakhira kalaamii laa ilaha illa allah xadiidkaas aan agtiisa ku akrino lacalla inuu isagaba iska qabsana markaasay marka xadiidkii sanadkiisi ah awalka soo bilaabeen xaaladaas un marka labadoodiiba meel dhexaa sanadka uga istaagay meel dhexa nin walba waa soo dhufo waayo isagiyaa markii dambe xadiidkii sanadkiisa bilaabay ilaa aakhiri xadiid man kana aakhirata laa ilaha ila allahu wakharajat nafsuhu maca aakhiri lhaa-i ha-da ugu dambayso laa ilaha ila allahu iyo la tagta naftiisa ay ku baxda insaanku wuxuu ku noolaado wuxuu ku noolaado ayuu hadhow ku dhintaa laguna soo bixiyaa dad badanna markii la yii laa ilaha illa lahu tawxiidka in loo laqina la damcayo waa laqinso waaye ninkii cabdulxaq kitaabkiisa kitaabu alcaaqiba iyo lqayim adaa dawaa ay ku sheegeen oo kale marka mar walba markii la yiraha loo laqina laa ilaha illah wax kalow sheegaa abyaad gabayo iska akriyaan yaa ruba qaa'ilatan yowman idaa balagat ayna ariiqu ilaa xamaami min jaabi ay iska akrinaan kelmadi mid kalena waxaa la yihi laa ilaha illa war laa ilaha illa war laa ilaha illa allah adaa dawaa uu ku sheegaa lqayim markaasu wuxuu yihi see laa ilaha aan udhahay ma xusuusto sajdo aan ilaahay usujuudo ma ogiy see laa ilaha illa aan hadda ku dhahay qofka aan ilaahay intaasoo sano weligiis usujuudo kun jeer haddii laa ilaha illa lagu akriya ma qabsano an an macqil bni yasaar radia allahu canhu ayb ana nabiya sala allahu alayh waalihi wasalam qaal nebigu waxa uu yihi iqra-uu calaa mowtaakum dadkiina dhimanayo mawtaakum dadka dhimanayo iqra-uu calaa mowtaakum dadkiina dhimanayo korkooda ku akriya yaasiin suuratu yaasiin ku akriya rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wanasa-iyu iyo nasaa-i wasaxaxahu ibnu xibaan xadiidkan isagaa marka ibnu xibbaan maaa saxiix yeelay laakiin ibnu xibbaan tasxiixiisaan sax ma ah bal xadiidka culamo badan ayaa daciifiyeen ibnu xajar talkhiis lxabiirka wuxuu ku yiri wa acalahu bnu lqaaan ibnu lqaaan ilfasi xadiidkan waa cileeyey bilidiraabi wa bilwaqfi buu ku cileeyey idiraab iyo mawquufnimou ku cileeyey idiraabkuna de waa cillo xadiidka dacfi ku keento xadiidka munqaribkaa ah, musalaxaa lagu daraaseeya waxaa kalou ku cileeyey wa bijahaalati xaali abi cuhmaan iyo abiihi abu cuhmaan ninka ka werinaya yani eh, macqil bni yasaar waxaa weeya sanadka can abi cuhmaan can abiihi can macqil marka macqil saxaabigan dadka ka hooseeyo eetaabiciga iyo eh, yani abi cuhmaankaas iyo aabihiis labadooda abi cuhmaan iyo aabihiisba labadoodaba majaahiil waa laba majhuul taas uu ku celiyay abubakr ibn lcarabina wuxuu sheegay daara qutni alxaafid daara qutni inuu yiri hada xadiidu daciifu lisnaadi xadiikan isnaadkiisu mid ou daciif yahay waa majhuulu lmatni matnigiisana laga majhuul camal ah walaa yasixu fi lbaabi xadiidun baabkan ah suuratu yaasiin dadka dhimana in lagu akriyana xadiid ku ansaxay ma jiro daara qudni sida uu kasoo guuriyey abubakar ibn lcarabi raximah llah imaamu dahabi miisaan lictidaalka isagu abuu cuhmaan markuu u tarjamayo wuxuu yihi abu cumaan yuqaalu ismhu sacd ayaa magaciisa la yihaha can abiihi can macqil bni yasaar bixadiidi iqra-uu yaasiin calaa mawtaakum sanadkiiu sheegay iyo xadiidkii markaasu wuxuu yihi laa yucrafu abuuhu walaa huwa asna lama yaqaano abu cumaankaas aabihiisna lama yaqaano xadiidka saxaaxana waxaa loo shardi jiray inuu cadli daabit ah oo weriyo marka haddaan ba aqooninba see xadiiska saxaaxa noqon walaa rawaa canhu siwaa sulayman ataymi majhuul inga ku sheegay abuu cusmaankan hal arday bisaa ka weriye waa majhuululcayn weli ibnu xajar taqriib tahdiibka isaga wuxuu ugu tarjamay maqbuul marka dadka ibnu xajar uu maqbuul ugu tarjamay laftirkooda waa maqbuulun cinda almutaabaca waay wailaa falayin alxadiid ka ibnu xajar agtiisa isaga inuusan majhuulka ahaynaa dhici karta laakiin de wax eh, tawfiiq siiye muctabara meesha xadiidka sidoo kale waxaa daciifiyey alimaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaasa khulaasadu ku daciifiyey xadiidka raqamkiisa uu yahay saddex kun laba boqol toddobaatan iyo sideed oo wuxuu yihi rawaahu abu daawuuda wabnu maaja wa fiihi majhuulaani laba majhuula ku jirta waa abi cusmaan iyo aabihiis walam yudacifhu abu daawuud abu daawuud ma daciifinin si waa ka aamusay oo ka waday abu daawuud sunanka waa uga aamusay laakiin laba majhuul inay ku jirto ku sheeg wa daciifi Eh, imaamnawowi laftirkiisa marka de waa kaas abubakr ibnulcarabi iyo eh, daara qudni iyo ibn xajar laftiisa iyo eh, nawowi iyo dahabi iyo ibnulqataan ilfasi iyo daciifinaan xadiiinta o dhan darsa xadiidku marka waa daciif shawkani isaga duralulbahiyaa waa kusoo qaatay dadka dhimana ayaa si lagu akriya xadiidkan u ictimaaday waa daciif marka xadiidka marka de waxa weeyaan eh, dadka qaar waxaa jiro durunbiyaha eh, hal xadiid oo daciifa ah, mal malex ku dhahaayo waxaa ku jiraan xadiis daciif kaasaa kamida ah, haka laftiisin in la akri meesha ugu jirta marka kutubaa fiqiga waa wax walbaa laga heli karaa ma aha qofka eh, waxaa laga yaabaa inuu xadiidka xasan uu leeyahay saxeynkaas una waxaa la yidhi wax wixii muttafaq caleyh waa saxeix waxaa kale dhan qaabil litaftiish in la fatisho la baaray u yihiin qaabil kitaab inta la saara meeshaan male wacan umi salamata radia allahu canha marka yaasiin dee eh, qaar ayagu marka waxay leeyihin yaasiinka bacdi u dhinto kadib alagu akrinaa meydka markuu dhinto kadibna sooma aroorin ka horna sanad saxaax buu soo aroori can umi salamata radia allahu canha qaalat dadka qaarkoodna hadda jahli inta ka batay ayay waxay u maleeyeen yaasiinka qofka seegaba khaatimo xumo inay ku dhacdo jaahiliin dadka ah. laa ilaha illah loo laqin yaasiin hadda akriskiisa wax saxiixa kusoo arooray male waa ujeedaa culamada saasay leeyihin can umi salamata radia allahu canha qaalat waxay tihi dakala rasuulu sala allahu alayh ali wasalama rasuulka wuxuu soo galay calaa abi salamata abi salama usoo galay radia allahu canhu abu salama usoo galay walxaal qad shaqa isagoo uu kor noqday basaruhu araggiisa uu kor noqday indhi arag ay kala tageen shaqa basaruhu saas shaqa uu kor noqday basaruhu araggiisa ficli faacil waxaa kaloo iyadan ay ku timid waqad shaqa basarahu faqad shaqa basarahu bimacnaa markaas waxay tahay walxaal qad shaqa ou kor u taagay basarahu aragiisa labada riwaayo baa jirta imaam nawowi sharxa saxiix muslimka sida uu ku sheegay waxaa la dhahaa buu yihi shaqa basaruhu iyo shaqa almayitu basarahu labadaba walxaal qad shaqa iyadoo marka uu kor noqday basaruhu aragiisa fa aqmadahu waa isugu laabay nabiga sal l slam marka haddaad waqad shaqa basarahu tiraadid shaqa faacilkeeda meydkaa ka dhigay hadii kalena waxaa weeyaan waqad shaqa basaruhu araggaaba faacil markaas noqonaa baa kor aaday koray aaday oo ruuxday raacay sida xadiidka uu sheegayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ruuxdii marka wax la qaadayo qofka uu arkaayo si ujeeda laga siibayo marka adagii kor u tagay faaqmadahu waa u laabay marka nabiga sal allahu aleyh ali wasalama uma qaala wuxuu yihi in marka sunadu saan waa qof meyd hadaa ah, timaado dhinto markiiba inaad indhaha indhihii korka korka aaday xoogaa soo celisay uma qaala wuxuu yihi ina aruuxa ruuxdu idaa qubida haddii la qibdoodo oo la qaato itabacahu lbasaru aragga waa raacaya itabacahu waxaa raaco albasaru aragga raaco itabaca waxaa raaco ruuxda albasaru baa raaco ruuxdana mudakar iyo labadaba waa laga dhigi karaa culamada luqawiyiinta say leeyihin hadda marka mudakara laga dhigi fadaja naasun dad baa qayliyey oo min ahli ehelkiisa kamida dad ehelkiisa kamida qayliyeen marka faqaala nabigu wuxuu yihi laa tadcuu ha habaarinina calaa anfusikum nafafyaalkiina ilaa bikhayrin khayr maana wax kale ha ugu ducayninina laa tadcuu calaa anfusikum naftiina ha habaarinina ilaa bikhayrin yani ilaa an tadcuu lahaa bikhayrin ilaa inaad khayr alla aada u weydiisaan maaha ha habaarinina faina almalaaikata malaaigta tu'minu way aaminsanaysaa calaa maa taquuluuna waxaad oranaysaa waxa idinka aa leedihiin malaaigta aamiin aamiin aamiin bay le marka haddaa itabaartaan dacwaaraa la idinka aqbalaa marka atar waay uma qaala markaas marka halkaan waxaa laga qaadanaya dadku markay geerida soo gasho dabcan sabarka waxaa waa marka sabarka loo baahan yahay nebiga naagtii marka uu tegay qabriga korkiisa taagnay ee uu yidhi itaqi illaaha hor ilaahay ka cabso wasbiri sabar markaasay waxay tiri ilayka canii iga dheeraaw fa inaka lam tusab bimusiibati mas wixii ku dhaco kale adi kuguma dhicinaysa markaas iska ba iska baxay nebiga sal ll slam markaasay marka waxay aragtay iyadoo waa loo sheegay marka nebigu ahay waa ka daba tagtay gurigiisa wax waardiye iyo kumays ah markaasaa waxay tiri ma ku ogeyn kaanaha inay cudur daaranayso markaasuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam inama asabru cinda sadmati luulaayi sabarku waxaa weyaan musiibada jubteeda hore markay kugu dhacdo ayaa la rabaa qofka inuu markiiba marka imtixaanka lagaa qaadayo adiga markaas laakiin haddaa dhowr maalmood markii meydkiida uu tegay inuu soo noqonaynin aada aragto haddaa isa sabar siiso ajar maba ka helaysa waana qaraariya hada sabarku ma sahlan adagyaha sabarku markaa nebigu taaso marka inaan dadku aysan aysan qaylinin aysan isabaarin khayr waxaan ahaynna aanay sheegin uma qaala markaas wuxuu yidhi allaahuma kfir liabi salama abi salama ilaah u dembi dhaaf warfac darajatahu darajadiisa koryeel filmahdiyiina dadka mahdiyiinta ee hanuunsan macooda ilaahu marka darajadiisa koryeel wafsax lahu ilaah u waasici fii qabrihi qabrigiisa wanawir lahu ilaah u nuuri fiihi qabriga dhexdiisa waklufhu ile waasacnimo iyo iftiina u baahan yahay labadaas meesha waa mugdi waa ciriiri waklufhu ilaahu yani udibdhig oo ka yani isaga gadaashiis fii khayr udibdhig fii caqiidihi ciribtiisa isaga gadaashiis yani khayr udibdhig waklufhu ilaahu dibdhig fii caqibihi gadaashiisa dadka isaga marka gadaashiisana khayr ilaahu ku bedel oo khayr dibdhig ayr isaga kadibdhig ilaah rawaahu muslimun xadiidka muslima weriy marka ada qofku marka in mar qof meydoo laga dhintay qofka dhintan inuu saan ugu duceeyo saddexdan waxyaabooda layska rabaa habaar lama rabo iyo qaylo in indhihii loo laabo in ducadan loogu duceeyo rawaahu muslimun muslima xadiidkan weriy marka qofka uu dhinto haddaa u timaado qofka laga dhintay laftirkiisana nabiga duco u jideysay imaa doonto oo iyada laftirkeeda qofkaasna qalbigiisa kabayso hadiga marka islaamka waa hadi aada marka cadli oo ku jira leanna maxaa yeelay haylo iyo habaar wax mataraayo waa lagaa reebay meydkii inaa in ixsaan loo falo loo duceeyena meeshaa ka indhihiisa la laabo loo duceeyo intaas waa inta aada samayn kartaa wis adiga laakiin diimaha kale afartan beri iyo todoba eh, soddon beri iyo todoba maalmooda meel lagu baroorto iyo waxaasa yaqaanaa dad badan hadda islaaman waa ku taatureen dhaqamada noocaas oo kale inta darbaal weyn meel banaana lagu muto halkaasaa marka dadka ay joogayaan ilaa todoba beri meelaha qaarkood beri derbaalkaas hoostiisa la fadhina qofkii meydka uguma soo noqonayo loogumana naxariisanayo maydkiisa marka hadiga islaamka hadyi mar walba waxaa weeyaan wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga weriyey caaisha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga xiina markii tuwufiya la oofsaday sujiya nebiga waa lagu daboolay sujiya ay udiya wasnan macnan subtiya waa la daboolay nabiga sal l slam biburdi xibaratin go yaman laga keeno oo calaamada le ayaa lagu daboolay biburdi xibaratin xibara waxaa la yidhaha waa marado diilimaha leh oo yaman dhulkaas yamana laga keeni jiray sujiya nabiga waxaa lagu daboolay biburdi xibaratin xibaro go-eeda maradaas marka diilimaha leh go- maradeeda ayaa lagu daboolay nabiga sal l slam muttafaqun caleyh buhaari muslim aa xadiidka waxaa laga qaadanaya marka meydka hadduu dhinto in maro lagu daboolo waa intaan tajhiiskiisa iyo la gelin waa ka hor mar alle markuu dhinto in horta la daboolo maro lagu daboolo ila nebiga markaan hadda ay xibaradan karfan ma aha nebiga hal mare eh, xibaraha laguma kafanin waa imaan doontaa kafanta rasuulka sala allahu alayh ali wasalam tan marka waxay tahay markau dhintaa lagu daboolo waxaa laga qaadanaya xadiidka sidoo kale de iyadooba layska ogyahay iska mutawaatir ay tahay rasuulku inuu dhintay sala allahu alayh ali wasalam ana rasuula lahi sal xiina tawafiyati markuu dhintay nebi la aafsaday xadiidka kalena waa tou ahaa caaisha ay tiri tawafiya rasuululahi sal ly salam nebiga waa la oofsaday maa beyna saxri wa naxri dhabteeda nebiga lagu oofsaday marka eh, mar haddii caaisha ay leedahay nebiga anoo korkeyga isagoo saaran uu dhintay oo nafta ay ka baxday de nebiga waa dhintay sala allahu alay slam bukhaari axaadiis badan oo nebiga wafaadkiisa iyo dhimashadiisa oo usoo qaatay qabrigiisa meeshuu ku yaallaa la yaqaana xaasaskiisa isaga kabacdi in marka uu ka dhintay ayaa la ogyahay marka ah, ah, waxyaaba badan baa nebiga dhimashadiisa iska mutawaatir nuqsaanna maaha nebigaa dhintay hadda ceeb iyo cay iyo midna ma maaha waaba la yidhi inaka mayitun adiga meyda taa dhimanaysa inahum meyituun iyagunaa dhimanaya waxaa kaloo ilaahay u yiri wamaa ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata ou qutila inqalabtum calaa acqaabikum inuu dhimasho suurtagal ay ku tahay aayaddaas iyadana waa sheegay wax badan tahay marka adilada marka lama koobi karo haduusa dhimanaynin ilaahay muxuu yihi walaa an tankixuu azwaajahu min bacdihi abadan waxaa laidinka reebay yani inaad guursataan xaasaskiisa asaga gadaashiisaa leeyay hadduusan dhibanayninba aayadda macnaheed marka maxaa macnaho ka imaana macno ma yeelanayso waxaa loo jeeda markau dhinto kadib xaasaskiisa nebiga guursanin idin waa arrin dembi weyn waa taas waxyaabahaas o dhan taas waxaan hadda u sheegayn wax kale maaha nebiga inuu dhintay in kale hadda in masalo shaki inuu galo ay tahay maaha laakiin dadadaa waxay leeyihiin nebigu ma dhimanin oo dibaa dhintay la yiraa waa waa nebigaa la nuqsaamiyey wax noocaas dhahaya waxaa kaloo ay ku kadsan yihiin alambiyaau axyaaun fii qubuurihim ambiyada qubuurtooday ku nool yihiin iyo waxaa iska dhex gashay waa dhinteen markaasay fahmi waaye laakiin waxaa la rabay in la yidhaahdo noloshaanna waa nolol kale oo macno kale leh waa nolol labaad oo midda adduunyada aan ahayn alxayaatu albarzakhiya la yidhaahdo nolosha nolosha uu ka dhintayna waa midaan adduunyadu hadda annaga aan naqaan wa an fahmayna taas laakiin naama naqaan laba nolol waa waxaa la kala sheegaya midda uu ka baxayna waa mid midda uu galayna mid kale wa taasna de dadka mu'miniinta xataa waa naca shuhadada nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalama wuxuu yihi laa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun waa nool yihiina ilah yihi subxana wataala marka hadday nool yihiin shuhadada hadday nool yihiin marka ma nebigay kuhaas taacata shuhadadii baa nin aan nebi ahayn aa waa nool yahay de shahiidkuna waa la ogyahay hadduu dhinto kadib naagtiisa waa la guursadaa axkaam badanaa ku maalkiisa waa la dhaxlaa ina horta dhimasha ay jirta noloshaan marka macnaheeda lais weydii karaa noloshaan macnaheeda waa xayaatun barzakhiya taas hadda ninkaan fahmin ummad inuu wax u akriyo waa dembiga furuuqdaas nebigu inuu dhintay in kale aan kala fahmay waa caami soo caamay waaba kasii liitaa wacanhaa isla caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana abaabakrin bakrin sidiiq radia allahu canhu qabala waa dhunkaday annabiya nebigu dhunkaday sala allahu alayh ali wasalam bacda mowtihi geeridiisa kabacdi nebigu inuu dhunkaa rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkan markuu nebiga dhintay ayuu dhunkaday abubakar baa yimid nebigu dhunkaday markaasuu weliba wuxuu yihi dhibta xayan wa mayitan nool iyo geeriba waa dhib noqotay <clears throat> ilaahan ku dhaartay wuxuu yihi laba geeri inuus ilaahay kuu kulmin nebiguna waa dhunkaday oo isaga laftirkiisa waxuu dhunkaday cuhmaan ibnu madcuun oo dhunkaday cuhmaan ibnu madcuun markuu dhintay nebigu waa u yimid waa dhunkay sanid saxaaxas kusoo oror nebigana waa dhunka halkan marka waxaa laga qaadanaya meydka inta wejiga laga feedo la dhunka ka taasaa laga qaadanaya ayib abubakar haddi marka nebiga geeridiisa axaadiista qaar siday sheegtay yani musiibooyinka ugu waaweyn oo dadka lagu imtixaano waa musiibo iyo imtixaanay ku ahayd muslimiinta dhexdeeda ayib marka de musiibo inay ahayd xitaa waxaa u daliila ah, daragga waaweynaayo asxaabtii ayaa xataa arrintaa iyadaa laftirkeeda ay u cuntan weyse waa ogtiin markuu nebiga dhintay sala allahu alayh ali wasalama cumar waa diiday nebigaa dhintay abubakar markaa de waxaa weya waana muslim bacdunebi dad ummaddan abubakara ugu fadli badan cilman wa diinan wax walba cilmi iyo diin wax walba waa istaagay markaas wuxuu yidhi aayaddan u akriyay marka isku kalsoon dabcan oo nebigu wuxuu yidhi dadow ninkii maxamed caabudaayo maxamed waa dhintay ilaahayna ma dhiman waa nooli ninkii alla caabudaayana ilaahay ma dhimanno waa nooli kadib aayadda ma muxamedin ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul aayaddaas cumar markii aayaddaas uu maqlay waa degeen markaas sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa aljawaab albaahir fii zuwaari lmaqaabir qofka wuxuu yidhaahdaa marka yani naasilo adag oo adiga dhan madaxaaga qaadayso markay kugu markay kugu timaado inaad naasilada iyo adilada isku hesho waa naadir dadka heli karo leeya waa naadir waa dadka heli karo maxaa yale musiibo weyna ahayd nabiga geeridiisa sala allahu aleyh ali wasalam muslimiinta ku habsatay aayaddan marka abubakar akriyey iyo naasiladaa in laysku dejiyo layswaafajiyo abubakaraa helay maca cumar iyo kalena ma aysa helin marka naasiladu ma sahlana in lagu ororda ma aha waxaad arkaysaa culimadii oo joogto matalan dad aqoonla oo joogo naazilaa imaanaysa dadka aada u wareeriso waxaa ku ordaayo dadka ugu cilmiga ah. aa ku ordaayo kii cilmiga lahaa ayaan adiladeeda ku hanuuni karin xataa iska dhaaf kale culimadii o dhan xataa aan yani mid kasta mid mid marka loo fiiriyo waxaa laga yaaba dhammaantood inaysa kuwada mid mid aynan ugu wada hanuunin qaar ay ku hanuunaan qaarka kale markaas ay la fahmaan famaa baalku qof caamiya marka daalibu cilm marka waxaa weyaan eh, taas marka abubakar isaga waa mar walbana saasu ahaa abubakar sidoo kale markay dhacday ridada markay dhacday markay dadki ay ridoobeen diinta ay ka baxeen cumar wuxuu yidhi qof tawxiidsanayo see loo salaadii oogaayo see loola dagaalayo abubakar radiallahu canhuna mas'alada inay u xaqiiqsanayd oy u caddayd waxaa ku fahmaya wuxuu ilaahan ku dhaartay waa la dagaalamayo ninkii salaad iyo zake kala geeyey waxar ay nebiga u gey jireen hadday aniga ii diidaan waa la dagaalaya oo ii keeni waaya cumar markii dambe wuxuu yihi markaa waxaan arkay abubakar ilaah inuu usha qalbigiisa uu ku waasac yeelay dagaal markaasaan ogaaday inuu xaq ku taagan yahay kama laba labaynin marka eh, eh, waxaa weeyaan waa dhib badan tahay marka haday naasilo timaado xataa ragga waaweyna mararka qaar saas ay ku dhacaysaa wacanha ana abaa bakrin sidiiq radia allahu canhu qabala nabiya sala allahu alayh ali wasalam oo dhunkaday bacda mowtihi geeridiisa ka bacda rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa marka weriyey wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal nafsu lmu'mini mu'minka nafsadiisa mucallaqatun tu la xiray waay bideynihi deyntiisa lagu xiray xataa intii yuqdaa canhu laga gudaayo rawaahu axmedu watirmidiyu waxasanahu imaam axmed aa weriyey iyo tirmidi waana xasaniyey xadiidkana waa xadiid xasan a ah saxiixa weyaan shawaahid badan uli afar saxaabi ayaa werisay xadiidkan marka waxaa laga qaadana qofka muminkaa deyntiisa u xabisany inta laga gudaayo nebiguna waxau ahaa jiray qof haddii loo keeno salaad janaaze iyo loogu keeno wuxuu weydiin jiray deyn ninkaan ma lagu leeyahay haddii la yidhaha haa maal ma ka tegay dhihi jira haa haddii la yidhaha isaga tuka jira haddii la yidhaha maal kama tegin deynna waa lagu leeyahay markii hore wuxuu dhihi jiray ku tukada saaxiibka kuma tukana haddii laga damiinto oo la yidhaha anaga wixii deyntii lagu lahaa anagaa dusha saaranana waa ku tuka jira markii dambood eh, nebigu helay eh, eh, futuuxaadka iyo muslimiinta marka dhaqaalahooda uu fiicnaaday iyo xaaladoodaba nebiga wuxuu sameyn jire wuxuu dhihi jiray marka man taraka maalan ninkii maal ka tago wuxuu dhihi jiray falahu iskalemeel waman taraka deynan ow dayaacan ninkii dayn ilmo yaryar iyo ka tago agoon iyo fa ilaya wa calaya u dhihi jiray anaga korkeyga saa ilmahan u daryeeli jiray deyntana saa ka bixi jiray marka waxaa la rabaa maadaama nebiga marka imaamkana taasoo kalea laga rabaa qofkii booska nebiga oo kale inuu ummadda maamul ahaan inuu isaga maamulo ah rabo waa inuu marka daciifkoodana uu kabo xoolahoodana uu daayo saasaa nebiga dadka xoolahooda u dayi jiray man taraka maalan falahu isaa iska loo dhihi jiray culayskoodana isaa qaadi jiray culayskooda ka qaadi jiray dheeftoodana ma rabi jiray marka saasaana qofka waxaa laga rabaa qofka madaxda tan laga raba taas dadka ducaadana saasaa laga raba dadku inay lama rabo ay iska waxa ku ahaadaan iyaga inay dadkii ka khafiifiyaan fudeydka ah, culayskaas ee iyagii inay marka dadkii xoolahooda un keliya ay indhaha ku haayaan lama rabo sida hadda dadka waktigan dambe laysaga isaga xataa yuqdaa canhu ilaa laga gudaayo rawaahu axmed watirmidiyu xasanahu wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay ibn cabaas ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala waxa uu yihi fi ladii kii saqada can raaxilatihi daabadiisa ka dhacay famaata dhintay nabigu wuxuu yihi isiluu dhaqahu isaga dhaqa bimaa-in biyo ku dhaqa iyo wasidrin geedka gurka caleemihiisa ku dhaqa wakafinuuhu kafaniya fii tawbayni laba maroodna ku kafaniya muttafaqun caleyhi buhaari muslim waa soo saaray wakafinuuhu fii tawbayhi fii tawbayni laba maraad kukafanin labada owato mutafaqun muttafaqun qisadan iyada waxay ahayd nin ku dhintay xajkii ayuu ahaa waqfada carafaad iyadoo la taagan yahay ayuu dhintay dharka cadcadaay wato muxrim ah ayaa marka hashiisa u ka dhacay waa ku joogsatay waa dhintay marka markaasaa nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam dhaqa kafaniya riwaayada waxay ku dareen weliba madaxana waxbaa ka saaran yaan madaxa laga dabool walaa tukamiru wajahu wejigiisa ka daboolinina fa inahu yubcatu yawma alqiyaamati mulabbiya maalinta qiyaamaha waa lasoo bixina asoo talbiyeysanayo kaasoo kale marka xajka laga gudo isaga ninka ku dhinta asoo xaalatu ixraam xajkiisian dhammaanin ixraamkiisa ku jiro dadkiisa inay ka xajiyaan ma ahaba sababto weli asaa ku jira xaaladii xaaladii waxuu ku jiraa weli xajkiisii ku dhex jiraa saasaa culamada ibnu xajar sharxa bukhaariga iyo aima uu ka keena bukhaari laftirkiisa inuu saas ku tegaa jira nam halkan lak waxaa xadiidka ugu keensaday dhaqitaanka waajib inuu yahay lan iqsiluuhu buu nabigu yiri ninkaan dhintay dhaqa amaruu ku bixiyay idan marka qaslulmeyit waajib waay meyit in la dhaqo waajib waayo dadka nool noolay waajib ku bimaain iyo wasidrinaana lagu dhaqaa marka wakafinuuhu karfaninta in la kafaniyaana waa waajib iyadana fardu kifaaya waa labadooda waxaa laga qaadana xadiidkan asliga iyo takfiinka kafaninta iyo qubayska qubaynta laga qaada muttafaqun caleyh wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri caaisha lamaa araaduu markay dooneen qasla nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabiga dhaqitaankiisa markuu nebiga dhintay oy dooneen inay dhaqaan qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabta wallaahi baan ku dhaaranay maa nadri ma ogin anaga nujaridu rasuulallahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka miyaan dharka ka qaadaynaa oon dhar tiraynaa kamaa sidii nujaridu mawtaanaa dadkeena dhimanaayo aan dharka uga qaadno kale mawtaadka kale saan dharka uga qaadno oon markaa u dhaqno saasoo kale maan yeelaynaa amlaa soo iska daynayna ayb alxadiid rawahu axmed wa abu daawud axmed iyo abu daawuud aa weriye xadiidka halkaa marka waxaa laga qaadanaya dadka kale in dharka laga qaadi jiray loo qubay jiray dabcan marka laakiin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isaga asxaabta marka waxay yidhahdeen saan yaalba markaasaa marka xadiidka riwaaya marka waxay leedahay waxaa ilaahay hurdow ku keenay hurdo ayaa ilaahay oo ku keenay daakhilka meesha ay joogeen gudaheeda waxay ka maqleen nebiga sala allahu alayh waali wasalama dharkiisa isagoo wata dhaqa qamiiskiisa ku kor dhaqa markaas isoo qamiiskiisii watay ku dhaqayeen xadiidka axmed iyo abu daawuud iyaa weriye markay sidaa yidhaahdeen falama ikhtalafuu alqa allahu calayhim annawma ilaa hurdow ku keenay xataa maa minhum min rajulin ilaa wadiqnahu fii sadrihi nin ayaga kamida ma jirin ilaa darkiisii uu ku dhacay uma kallamahum mukallimun la hadlay min naaxiyati lbeyt laa yadruuna man huwa aanay garanaynin an iqsiluu annabiya sala allahu alayh ali wasalam caleyhi siyaabuhu dharkiisa usoo wata dhaca marka asxaabta ficilkoodaas ay markii dambe ku wada ijmaaceen ay arrintan inaysan baadi ahayn laga fahmaya ijmaacu saxaaba waxau noqday ninkaa hadalkaas ay maqleen in lagu camal kalo laakiin annagoo dee sharcigu kaamil waa had dadka muslimiinta marka qofku inuu yidhaah duurka maraayo waxaa la yiri doorkaas waxaan ka maqlay waxaas waxaa samey wixiian samayna lan asxaabtu waa sameeyey qalad taas asxaabtu waxaan marka waxa weeyaan eh, eh, waxay ayaga laftirkooda fahamkoodii baa waxau noqday inay qaataan warkaan anaa fahamkooda waa sallimayna asxaabta sidaa markay dhacdaa marka waxay sameeyeen fakasaluuhu waa fubeeyeen wacalayhi qamiisu isagoo qamiiskiisa wato yasubuuna almaa fawqa alqamiisiay ku shubaayeen wayudlikuunahu bilqamiis qamiiskii marka la marmarinaaye say biyaha inta uga shubaan qamiiskoogiisa la marmarinay marka waxay dhihi jirtay law istaqbaltu min amrii mastadbartu maa qasalahu ilaa nisaa-u waxa hadda iga arrinta iga tagtay hadday ii laabnaan lahayd hadda wixii isoo dhaafay hadda haddaan mustaqbalku ay ii ahaa lahayd wixii iga soo tegey hadday ii laabnaa lahayd anaa dhaqi lahay meeshaasna waxaa laga fahmaa ninku naagtiisa inay dhaqi karto naagtuna ninkeeda inuu dhaqi karo xanafiyadaa diidaano waxay dhahaan nikaaxaa go ahay geerida mawdka uu ku go-a nikaaxi mawdka ayaa yani xiriirkii nikaax meeshaas uu ku go-ay daalika marka saarat ajnabiyatan ay naagta ajnebiyay ka noqotay see u dhaxla ah. dee ajnebika waa dhaxlay waa marka madhab saxiix maa madhabka u daliila tan nebiguna waa ku yiri waa haddaad iga hor dhimata marka wuxuu u ishaaray inuu isaga dhaqaayo dhaqi lahay soo jeclays marka waa banaan tahay in marka ninku naagtiisa ay dhaqdo naagtuna ninkeeda inuu dhaqo labadaba laba jaa-is ayb ilaana caaisha shay mamnuuca ma aysan tamaniseen ma aanay tamaniseen xadiidkan marka isagoo waxaa gusliga ayaa marka uu kusaabsanyay marka weli axaadiis ulgusliga wadaa xadiidka umacdiya ku xigo isagan axkaam badanoo meydka dhaqitaankiisa qaslulmeyit laga qaadanayo bilah tawfiiq sal alla sala ala